bsm اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى أشرف الأنbiyاءi والmurslيin nabiyina mxamadi وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثيirا allahuma callimna ma ynfacuna وانfacna bma callamtna allahuma ina nasأlka اlfiqh fi اdin rb shrax lii صdrي وysir lii أmri wxlul cqdة min lisani yfqhu qwlي wuxuu uhi mualifku raximah اllah tacalى bab اlhaas wاlkhaaصu lafd laa yacumu أkara min waaxidi aw cama ma xasrin jara wاlqasd bالتkhsiisi xayثu ma xaصl tamyiizu bacd jumlaة fiha dakl wma bih التkhsiiص ima muttaصil kama sayaأti anifa aw munfaصil فشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيرها انفصل وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا والنطق مع استماع من قربه وقصده من قبل نطقه به والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه وجاز أن يقدم المستثنى وشرط أيضا لظهور المعنى ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير uma alkitaaba bilkitaabi khasasuu sunnat bisunati tukhasasuu wakhasasuu bisunnati alkitaaba الcaks isticmilta yakun sawaaba wاdikru biاlijmaci makhsuusun kama qad khusa biاlqiyaasi kul minhuma wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacala baabu lkhaasi khaaskii ayuu baab yahay wاlkhaasu khaaskii lafdun lafdi weeye lafdigaasoo laa yacumu aan camimaynin oon koobaynin akara min waaxidin hal wax ka badan aw amase cama camimay mac xasrin cama camimay hal wax ka badan mac xasrin koobid maceed xasrigaasoo jaraa dareeray waayahay mualif markuu ka soo hadlay caamkii ayuu halkan khaaskii ku sheegayaa khaaskuna wuxuu lid ku yahay caamka caamka hore waxaan uusoo tacriifinay lafdun cama akara min waaxidin min hayri xasrin dafcatan waaxida lafdi markaa tusinaya wax ka badan hal koobid la'aan hal marna tusinaya khaaskiina marka cagsi buu ku noqonaya waxa waa lafdi aan koobaynin wax halka badan ama koobaya wax halka badan laakiin maca xasrin koobid maceed haddaba maalan markaan leenahay laa yacumu akara min waaxid waxaa soo gelaya alaclaam magacyadii baa soo gelaya sida zayd iyo cumar iyo yuusuf haddaanano jaaa zaydun zayd waa hal qof un zayd waa qof un dee akar min waaxid marka ma tusinin marka waa khaas lafdiga zayd waa khaas cumar waa haa waaya asmaadii aclaamta maka waa lafdi khaasa wahaakada cama akara min waaxidin maca xasrinna markaan leenahay wuxuu tusinaya wax hal ka badan laakiin xasri baa ku jira wuu koobaya taasina waxaa soo gelaysaa alacdaad tirooyinkii maala haddaan dhahna jaa iuuna rajula iuuna waan xasrinay labaatan baan ku xasrinay waa run aar min waaid weyaan hal wuu ka badan yahay laakiin maxsuur weyaanoo labaatan baa lagu koobay jaa ishruuna rajulan raggoo dhan ma camimaya marka labaatan rag unbuu tusinaya lakiin lafdiga caamku waxa weyaan jaa arijaalu oo kale arijaalu xasri male laakiin ishruuna rajulan waa maxsuur labaatan baa lagu koobay haddaba khaaska markaan soo koobno tacriifkiisu waxa weya maa dalla calaa shayin maxsuurin ima bicaynihi aw bicadadihi waa wax tusinaya shay kooban ima cayntiisa ayuu tusinaya shaygaas wa ima bicadadihi waa maxsuurku yahay maxsuur wuxuu ku yahay ima bicaynihi aw bicadadihi markuu cayntiisu ku yahay maxsuur waxa weya mithaalkii zayd oo kale markuu cadadkiisa ama tiradiisu ku yahayna waa sida cishriin iyo alaaiin iyo alf iyo milyoon waa maxsuur wuxuu yidhi walhaasu haaskii lafdan lafdiga laa yacumu aan camimaynin akara min waaxidin hal wax ka badanoo ama camimaya maa xasrin koobid maceed xasrigaasoo jaraa dareeray wاlqasdu bاtakhsiisi takhsiiskii waxaa looga bu buuhi ma xasala halkii uu ka xasilo ama meeshii laga helaba tamyiizu bacdi jumlatin caamkii wax ka mid ah oo laga saaro bacdigaasoo dakhala galay fiiha jumladii galay halkan wuxuu ku tilmaamayaa takhsiiskii markuu sheegay khaaska ayuu takhsiiskii ku sheegayaa takhsiisku waa in caamkii wax kamida ah laga saaro khaaskuna waxa weeye lafdigaa lid ku ah caamka haddaba takhsiiska iyo khaas way kala duwan yihiin takhsiisku waa in caamkii la khasiso ufiirso caamkiibaa la khasisaya wax laga saaraya laakiin khaasku waa lafdiga caamka aan ahayn cumuum aan waayahay takhsiiskii marka wuxuu yidhi waxaa looga jeedaa buu idhi tamyiizu bacdi jumlatin tamyiizu bacdi jumlatin marku le jumlada waxa uga jeeda caam yacni tamyiiz bimacnaa ikhraaj jumladii qaar ka ah in laga saaro weeyaan oo caamkii wax ka mid ah laga saaro ikhraaju bacdi afraadi alcaam caamka afraaddiisii wax ka ah in laga saaro ayaa waxa la yidhahda waaya waxaa kaloo lagu tacriifiyaa ikhraaju maa lowlaahu la dakhala fi اlcumuum waa wax haddii aan la samayn lahayn yani saarid shay la saaro haddii takhsiiska usan jiri lahayn cumuumku dhex geli lahaa shayga laga saaraya waayahay miaal haddaan soo qaadanno haddii aan akrimi alaba ardadii ikraam oo maamuus alaba waa lafdi caam ah maxayle waa jamac mucaraf biاlalif wاllaam lagu tacriifay alif laam haddana haddaan dhahno ilaa zaydan zayd mooyaane zayd haddaba waan ka saaray min cumuumi alaba oo waa makhsuus waan ka saaray marka wuxuu noqonayaa makhsuus takhsiis baa galay caamkii oo waxaa laga saaray zayd ayaa laga saaray akrim alabata ila zaydan miaal qur'anka haddaan soo qaadan waxa wey walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat ilahi wuxuu hi ina alinsaana lafii khusrin bini aadamkaoo idili wuxuu ku sugan yahay khasaaro haddaba alinsaan waa lafdi caam ah maxaa yeel aliftii iyo laamtii tusinaysa istiqraaq aljinsi ayaa gashay asagoo mufrad ah cumuum buu tusinaya marka haddaba waxaa laga soo reebay ila aladiina aamanuu lifta ila aladiina aamanuu waa laga soo reebo waxa weye kuwii aliya nabi rumeeyey istinaagaas ayaa markaa lagaga saaray muminiintii ilaahay nabiga rumeeyey camalka saalixa la yimid ayagu khasaarihii kuma sugno dadkii khasaare ka maaha waayahay wاlqasdu bالtakhsiisi takhsiis waxaa looga jeedaa buu ihi xayumaa xasala halkii laga helo tamyiizu bacdi jumlatin caamka barhkii oo la saaro bacdigaasoo dakhala galay fiiha jumladii galay macnaha in laga saaro afraad اlcumuum qaar ka mid ah laga saaro cumuumkii cumuumka afraaddiisi iyo qaybihiisii qaar ka mid ah in laga saaro cumuumkii ayaa waxaa la yidhahdaa takhsiis wuxuu maaliku takhsiiska u sheegayo maxaa yeelay takhsiiska ayay usuuliyiintu aad uga hadlaanoo markii caam la sheego caamka waxaa la dhahaa min caamin ilaa waqad khus caam ma jiro ilaa takhsiis baa gala marka caamkii wuxuu leeyahay mukhasisaat mutasila iyo mukhasisaat munfasila mualifka dib ka sheegi doonaa saa wuxuu e, ka horraysiiyey in uu noo tacriifiyo takhsiiskii wuxuu yahay kadibna wuxuu sheegi doonaa mukhasisaadkii waxyaabihii caamka takhsiisinayay ee waxa weeye eh, ka saareeyey afraadiisii qaar ka mid ah ayuu ku sheegi doonaa mualifku caamka markii la takhsiisiyana cumuumkiisi weli baaqi buu ku yahay ee eh, afraadda laga saaray ayuunbaa ka baxaysa afraadda laga saaray ayuunbaa ka baxaysa laakiin cumuumkii intii kale ee eh, waxa weye afraadda aan ahayn sidiisii buu caam ku yahay hadda maalan in alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu insaankii bini aadam o dhan baa soo galay muslim iyo gaalba ila aladiina aamanu markii la yidhna wax laga saaray muminiintii marka muminiinta mooyaane inta kale khasaaray ku sugan yahay haddaba insaankii weli waa caam wixii aan muminiin ahayn ayuu caam ku yahay oo ah wamaa shay bihi ay bisababihi sababtiisa adtakhsiisu khasisiddu ay ku dhacayso imaa muttasilun mid xidhiidha oo la xidhiidha weeye caamkii mukhasiskii kamaa sayatii sida imaan doonta aanifan mar aw amase munfasilun waa mid soocanoo waxa weye mukhasis munfasila weeye halkan wuxuu mualif ku sheegaya almukhasisaat anwaacdii mukhasisaat ku sheegaya markuu takhsiis ka soo hadlay ayuu mukhasiskahaygii takhsiiska samaynaya marka anwaacdiisi uu ku tilmaamaya halkan oo wuxuu sheegayaa inuu qaybsamo laba qaybood mukhasisaat muttasil iyo mukhasisaat munfasila marka wuxuu yidhi wamaa bihi takhsiisu wuxuu takhsiisu ku dhaco takhsiisku wuxuu ku dhacaa buu laba noocun imaa muttail inuu yahay muhasis muttasil ahoo la xidhiidha caamkii yani shaygii takhsiiska ku samaynaya caamka isagii caamku hal nas ku wada oo munfasil ma ah oo laba nas oo kala duwan kuma jiraan wa imaa munfasil weeyaan uu ka madax bannaan yahay haddaba muhasiska muttasilku waxa weeyaan aladi laa yastaqilu bal yakunu alcaamu wاlmuhasis fi nasl waaxid yani waa midkaan madax bannaanayn ee asagii iyo caamkiiba hal nas ay ku wada jiraan miaalkiis waxaa weeye wاlcasri ina اlinsana lafii khusrin ila اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat u fiirso caamkii waa alinsaan mukhasiskiina waxa weyaan ila اladiina aamanuu hal nas bay ku wada jiraan marka waxa weya mukhasis muttaصila maadaama nas ku wada yimaadeen caamkii iyo mukhasiskiiba hal nas ay ku wada jiraan waxa la mukhasis muttaصil waa muasis la xidhiidha caamkii oo nas wada jiraan waa muasis muttail muttail macnaa wuu la xidhiidha weyaan caamkii uu la xidhiidha oo nas bay ku wada jiraan kaas waa muhasis muttaila mukhasiska munfasilkana waa maxay kan caamkii iyo mukhasiskii laba nas oo kala duwan ay ku jiraan haddaan si kale u dhigno waa mukhasis yani ka madax bannaan caamkii oo nas kale oo naskii caamka ahayn ayuu ku jiraa oo waxa weya maala haddaan misal tusaale soo qaadanno wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina aaaa quru dumarkii la furay waxay ku cidda tirsanayaan saddex uhri aaaa quru caamkaas almuطalaqaat lafdiga caamka ah ee cumuumkiisa laga qaadanaya alifta iyo laamta waxaa laga fahmayaa dumarka la furo oo idil inay ku cidda tirsanayaan saddex quri sooma saddex duhri aayadda waxay ku jirtaa suuraة اlbaqara aayad kaleo ku jirta suuraة اطalaaq ilahi wuxuu ihi waulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahu dumarkii uurka lahaa ciddadoodu waxa weyaan inay uurkii dejiyaan haddaba dumarkii uurka lahaa waa laga saaray u fiirso waa laga saaray waxa weya dumarkaa la furay oo haddii dumarka uurka lahaa la furo ciddadoodu ma noqonayso alaaatu quruu saddex dhiig eh waxay ku cidda tirsanayaan biwadci alxaml uurka inay dejiyaan bas haddaba waxa weya waa mukhasis munfasil ah maadaama caamkiina uu ku jiro aayad suurat albaqara ku jirta mukhasiskiina uu ku jiro aayad kale oo suurad kale ah marka waxa weeye laba nas oo kala madax bannaan waxaweye caamkii iyo mukhasiskiiba way kala madax bannaan yihin saa darteed waxa la kaa mukhasis munfasila mualifku noo faahfaahin doonaa insha allah wuxuu uhi wamaa shay bihi ay sababtiisa adtakhsiisu takhsiisku ku dhacayo imaa muttasilun laba mid weeye inuu la xidhiidho caamki mutasilun bilcaam caamki inuu la xidhiidho ay nas ku wada jiraan oo kale waxa laha mukhasis muttasil ah kamaa sayati aanifan sida dhowaan noo imaan doonto macnaha wuxuu ka wadaa sidaan dib ka faahfaahin dono ilmu alifku faahfaahin doonaa mukhasiskii muttasilka iyo kii munfasilkaaba aw amase munfasilun waxa weeyaan mukhasis munfasilahoo ka madax bannaan waxa weeye caamkii oo ka soocan oo nas kale ku jira faاsharطu shardigii iyo wاtaqiidu qayditaankii lagu qaydayey bilwaصfi tilmaan lagu qaydayey itasala wuu la xidhiidhay oo waxa weya muhas mutasil ah kadaaka saasoo kale waxaa la mid ah alistinaau istinihiiba la mid ah oo asna wuxuu la xidhiidhay caamkii oo marka waa muhas mutasil ah wahayruhaa saddexdaa wixii ka soo haray shardiga iyo taqyiid bilwaصfi iyo istinaaga wixii ka soo harayna infasala wuu socon waa muhas munfasila ah mualif markuu inoo sheegay takhsiiskii ama mukhasiskii inuu qaybsamo labo mukhasis muttasil mukhasis munfasila ayuu halkan wuxuu ku tilmaamaya anwaac almukhasisaat almuttasila mukhasisaadkii muttasilka ahayd ayuu anwacdeeda halkan ku sheegaya wuxuu noo sheegay inay saddex nooc yihiin altakhsiis biاshart wاltakhsiis biwasf wاltakhsiis biاlistithnaa saddexdaas ayay u qaybsamayaan waayahay altakhsiis bishari shardiga marka lagu leeyahay waxbaa lagu khasisayaa waxa wey miaalkiisu wاladiina ybtaguuna اlkitaaba mima malakat aymaanakum fakatibuuhum in calimtum fiihim khayraa buu ilah yidhi waxa weeyaan addoommihiinna dalbaya in la kitaabeeyo oo xorayntooda lagu xidho xoolo fakatibuuhum bilah yidhi kitaabeeya laakiin ilahay shardi buu ku xidha wuxuu ihi in calimtum fiihim khayraa horta cumuumka halkee ku jiraa wاladiina lafdiga ism mawsuulkaas weyaan wladiina yabtaguuna alkitaba mima kataba ilayhim cumuumkii waa kaas haddana mukhasis baa ka daba yimidoo waa shardiga in calimtu haddii aad ogtihiin fiihim addoommaha haddaad ku ogtihiin khayran khayr haddaad ku ogtihin macnaha awood inay leeyihiin oo shaqaysan karaan dad wanaagsan ay yihiin oo saalixiina waaya haddaba waa takhsiis bishard cumuumkii waxaa lagu khasisay shardi shardigaasoo ah in calimtum fiihim khayraa waaya التkhصiiص biاlwaصفina miaalkiisu waxaa weeye akrim الculamاء alfuqahاء haddaan dhahno akrim الculamاء culummada ikraam culamo o dhan baa soo hosgelaysa culamaء الluغة culamaء الأصuul culamaء التafsir culamaء الxadiiث culamaء الفiq culamo dhan baa soo hosgelaysa lakin haddaan dhahno akrim اlculamaa alfuqahaa fuqahadii baan ku khasisnay waa takhsiis bilwaصfi waصfiga alfuqahaa ayaa markaa khasisay waaya altakhsiis biاlاstinaa istinaaga markii wax lagu khasisayana miaalkiisu waxaa weeye wاlcasri ina اlinsana lafii khusrin ila اladiina aamanuu ila اladiina ila waadaat istinaa marka waxa weeyaan waxay ka saartay muminiintii min jumlat اlkhaasiriin dadkii khasaarayay jumladooda ka saartay ama cumuumkooda ka saartay ayadda cumuumkeedii alinsaan ayay markaa takhsiisku samaysay oo kuwaa marka mukhasisaadka mutasilka ee saddexda altakhsiis biاshar altakhsiis biاlwaصf altakhsiis biاlistinaa wuxuu yidhi faالshardu shardigii iyo wataqiidu qayditaankii lagu qaydayay bilwaصfi tilmaan itasala wuu xidhiidha oo macnaha mukhasis mutasila wey kadaka sidaasoo kale waxaa la mid ah alstinasna waa muhasis muttasil ah waayruhaa saddexda waxaan ahayna infasala wuu soocmayoo waa mukhasisaat munfasila wixii saddexda ka soo hadhay wuxuu ku leeyahay waa mukhasisaat munfasila waxadu listinaai istinaha tacriifkiisu waxa weeye maa shay wey bihi ay bisababihi sababtiisa kharaja uu kaga baxay min alkalaami hadalkii bacdu maa shay barhkii indaraja dhex galay fiihi kalaamkii halka wuxuu ku tilmaamaya mualifku istinaageed yani markuu soo tilmaamay mukhasaadkii mutasilkaa si guud u sheegay ayuu sii faahfaahinaya mid mid u faahfaahinaya marka wuxuu ku tilmaamay istinaagii wuxuu idhi istinaagu waxa weeyaan waa wixii hadalka wixii dhex galay barh ka mida ah, ka saara ayaa waxaa la yidhaahdaa istina baa la yidhahdaa istinaagu waxa weya ka reebid weeye min aani bay ka timaaday anigana waxa wey alcaطf manaha shaygana dib ugu noqotood wax ka saarto wey xagga isilaaxa waxaa lagu tacriifay ikhraaju maa lowlaahu la dakhala fi اlkalaam biila aw ixda akhawaatiha yacni in la saaro shay haddii istinaaga uusan jiri lahayn waxa wey hadalka dhex geli lahaa oo lagu saaro ilaa ama adawaadkii istinaaga ee kale oo ixda akhawaatiha marku leey wax weyaan adawaat اlistinaء alأkhra yani ilaa ama walaaladeed walaaladeed waa maxay hayru iyo siwa iyo xaasha iyo wixii la midkaa wey waaya istinaagu kaasoo tilmay inu muqasasaadka mutasilka ka mid yahay miaalkiisana horaan usoo sheegnay walcasri ina alinsana lafii khusrin ila aladiina aamanuu ila waa adaat istina ilaadaas haddaysan imaan lahayn waxa weeyaan muminiinta xataa khaasiriinta soo lahayn istinaga imaan lahayn muminiinta ataa dadka khasaaray bay ka noqon lahayn laakiin istinagii baa ka saaray waayahay wuxuu ihi waxad listinaag istinaga xaddiisu waxa weya maa shay bihi ee bisababihi uu ka baxay min alkalaami kalaamkii bacdu maa shay wax ka ah in daraja dhex galay fiihi kalaamkii wa sharduhu istinaga shardigiisuna waxa wey an laa inaan la arag munfasilan asagoo soocan walam yakun uusan mustaqriqan mid maanshaynaya lima khala wixii tegey wanuطqu iyo in lagu dhawaaqo mac ismaaci iyo iyadoo la maqashiinayo man qof biqurbihi u dhow waxa weye qofkii istinaaga samaynaya inuu maqashiyo wa qasduhu in loo qasdo weeye min qabli nuطqihi intaan lagu dhawaaqin istinaagii min qabli nuطqihi nuطqi اlmutakalimi qofkii hadlaya intuusan ku dhawaaqin bihi ay bilstina istinaga intuu ku dhawaaqay halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku shuruuddii istinaga markuu noo tilmaamay istinaagi ayuu shuruuddiisa sheegaya afar shardi buu inoo sheegay shardiga koowaad waxa weeye allaa yuraa munfasila allaa yuraa munfasila waa inaan la arag asagoo soocan macnaha inuusan istinaagii noqonin munfasilan can ilkalaam hadalkii inuun ka socnayn oo hadalkii mutasil ku noqdo an yakuuna alistinaagu mutasila bilkalaam hadalka inuu la xidhiidho oon laga saarin hadalka laga soocin oo see laga saari waxa wey qofkii istinaaka markuu la imaanayo haddii uu aamuso intuu hadal sheego dabeetana uu aamuso kadibna istinaaga uu sheego istinaga markaa munfasil buu noqonaya istinaa munfasil buu noqonaya ama hadal kale soo kala dhexgeliyo mustanihii iyo mustanaa minhugii maalan qof baa wuxuu yidhi lizaydin calaya miatu dirham hebel wuxuu igu leeyahy boqol dirham dabeetana wuu aamusay muddo ta ayaa wuxuu ihi ilaa cashara toban markii laga reebo boqol ku waajibaysa boqolka waa lagu leeyahay tobankaa laga reebi maayo ah waxa weeyaan muddu aamusnaaday oo waxa weeye istinaagii waxaa soo kala dhexgalay aamus asagii hadalkii sidoo kale hadduu dhaho lizaydin calaya miatu dirham zayd wuxuu leeyahay boqol dirham dabeetana hadal kalou soo dhexgeliyey wuxuu ihi maalan eh, waxaan doonayaa suuq aado kadib wuxuu ihi ilaa cashara toban mooyaane waxaweyaan istinaam munfasilu noqonaya oo shardiga istinaaga la waaye ahaado inuu ahaado mubtasil istinaagu inuu ku xidho hadalkii waayahay kaasi waa shardiga koobaad anlaa yuraa munfasila shardiga labaadna waa inuusan istinaagi noqonin mustahriqan lilmustathna minhu anlaa yakuuna almustathna mustahriqan lilmustathna minhu mustathnihii waa inuusan maanshaynin wixii laga istinoonayay oo waa maxay haddii aan dhahno maalan lifulaani calaya miatu dirham hebel wuxuu ugu leeyahay miatu dirham ilaa mia boqol markii laga reebo ama lifulaani calaya cashara ilaa cashara toban buu leeyahay toban markii laga reebo ama wuxuu ihi gabadheeda waxay ku furantahay saddex saddex markii laga reebo de marka istinagaas wuxuu noqonayaa istinaa mustaqriqahoo ma asaxayo saddexdii bay ku furaanaysaa gabadhii boqolkiibaa ku waajibaya tobankiibaa ku waajibaya eg waxba ka dhici mahayaan wax ka dhacay ma jiro xaala istinaga shardigiisi baa la waayey oo ah inuusan mustanihii inuusan maanshaynin mustanaaminihii waa inaad wax soo reebtaa ama waxaasi nis ha ahaado ama ha ka yaraado ama ha ka badnaado maala hadaad dhihi lahayd bizaydin calaya caharatun ilaa aaa toban bu igu lahay markii saddex laga reebo toddoba ku waajibi lahay bizaydin calaya caharatun ilaa amsa toban bu igu lahay markii shan laga reebo nis baa kugu waajibi lahaa shantii kale lizaydin calayhi casharatu ilaa tica inkastoo tan dambe lagu yeerburansan yahay hebel wuxuu ugu leeyahay toban markii sagaal laga reeba hal baa ku waajibi lahaa laakiin haddad cashara ilaa cashara waxa wey hadalkaagii baad burinaysaa hadalkaagii ayaad burinaysaa macnaha waxba igumale weeye macnaha waxna waad qirtay waxna waad inkirtay marka lagaa yeeli maayo lagaa yeeli maayo isna waa inuun mustaqriqun ahaanin shardiga saddexaad annutqu bilistinaa waa kan uu leeyahay wannutqu mac ismaaci man biqurbihi waa inuu ku dhawaaqo uu maqashiyo cidda ka agdhow haddii istinaagii qofkii iska nigaysta ma anfacayso istinaag waa in lagu dhawaaqa maala qof dhaho zawjatii taaliqun alaaan gabadheeda saddex way ku furanta laakiin qalbi wuxuu ka nigaystay ilaa waaxida hal ka soo reebaya ma anfacayso niyada qalbigaad ka nigaysta kama anfacayso inaad ku dhawaaqda ilaa waaxidatan waa inaad dhahdaa haddii aad ku dhawaaqdo saddex bay iga furan oo aadan niyaysan istinaagii oon istinaaga aad niyeysatay lakin aad ku dhawaaqin kuma anfacayso haddaad ku dhawaaqdo wuu ka anfici istinaaga marka kan ku leeyahay wanutqu maca ismaaci man biqurbihi macnaha waa istinaaga wa inu qofka ku dhawaaqaa laakiin niyadu qalbiga ka niyeysani keligeed ma anfacayso shardiga afraad in uu niyeysto istinaaga intuusan la imaanin istinaaga ka hor aan hadalku intuusan dhammaanin waa inuu niyeysto waa halkan uu leeyahay wa qasduhu min qabli nutqihi bihi waa inuu usii qasdaa waa shardiga afraad bimacnaa wuxuu ku leeyahay qofku markuu istinaan la imaanayo intuusan la imaan waynu sii niyeysaa maalan qofku markuu leeyahay zawjatii aaliqun waynu niyeysanaya inuu aaliqun alaaan intuusan hadalka dhammaynin waynu sii niyeystay inuu kasoo reebi doono wax ka soo reebi doono markaasoo istinaagi anfacaya lakin hadduu sii niyeysaninba istinaagii ma anfacayo waa inuu horay u sii niyeystaa waayahay wuxuu yidhi washarduhu shardigii istinaag waxaa weeye anlaa yuraa inaan la arag istinaagii munfasilan asagoo soocan oo hadalkii ka soocan walam yakun uusan ahaanin mustahriqan mid maanshaynaya limaa khalaa wixii tegey oo mustanaa minhugii ah wanutqu in lagu dhawaaqo mac ismaaci asagoo maqashiinaya man biqurbihi qofkii u dhow waa inuu maqashiyaa oo ku dhawaaqaa wa qasduhu waa inuu u qasdaa min qabli nudqihi intuusan ku dhawaaqin ka hor bihi istinaagii intuusan ku dhawaaqin waa inuu u hadalkii inuusan wاlaslu fiihi waxaa asal u ah istinaagii ana mustanaahu wixii la soo reebayey ana mustanaahu wixii la soo reebayey min jinsihi jinsi اlmustanaa wixii la soo reebayey jinsigiisa inuu yahay yani wuxuu ka wadaa mustanihii inuu yahay min jinsi اlmustanaa minhu wixii laga soo reebayey jinsigiisa inu yahay inay isku nooc yihin isku jinsi yihiin wajaasa way bannaan tahay nin siwaahu waxaan jinsigiisa ahayna inuu ka soo reebo istinaagii way bannaantay halkuu mualifku ku tilmaamaya istinaaga anwaacdiisii istinaagii mutasilkaah iyo kii munqaica ama istinaa min aljins wa min hayr iljins haddaan si u dhigno istinaagu marna wuxuu noqdaa mustanihii wixii la soo reebayay min jinsi lmustana minhu wixii laga soo reebayay jinsigiisa ayuu noqdaa marna wuxuu noqonaya min hayri jinsi lmustana minhu wixii la soo reebayey wuu ka duwanaanaya wixii laga soo reebayay oo kale jinsiga ahaanayaan hadday isku jinsi yihiin miaalkiis waxaa weeye jaءa اlqawmu ila zayda qowmkii baa yimid markii laga reebo zayd ad u fiirso zayd min jinsi اlqowm dadkii wuu ka mid yani zayd waa dadkii isku jinsiyin waa bani aadam jinsi insaan wayaan kaasi waxa weyaan waxa la dhahaa istinaa muttaصil istinaa min aljins waxa la istinaa muttaصil haday kala duwan yihiin oo kala jinsiba yihiin isku nooc baysan ahaynna waa istinaa munqaic miaalkiisuna waa maxay jaءa alqawmu ilaa ximaaruhum qowmkii wuu yimid qowmkii way yimaadeen markii laga reebo dameerkoodii ximaarkii dee laysa min jinsi اlqowm qowmku waa bini aadam ximaarkiina waa xayawaan marka isku jinsiba ma aha istinaaga waxa la istinaa munqaic istinaa munqaic ah ayaa markaa la yidhaahdaa culamadu waxaa kaloo ku mitaaliyaan ilahay markuu ka hadlayay malaa'igta wuxuu ihi fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun ila ibliis ila ibliis ibliisku waxay dhaheen laysa min jinsi almalaa'ika malaa'igta isku jinsi ma aha malaa'igta waxaa laga abuuray nuur asagana naar baa laga abuuray marka isku jinsiba ma aha isku jinsiba ma aha marka istinaa min hayr اljins hal yaصix am laa yaصix waa masle khilaafiya waxaa raajixa oo muctamad ah in istinaa min hayr jins uu asaxayo maala haddaad dhahdo lifulanin calaya alfun hebel wuxuu leeyahay kun ilaa tawban markii mara laga reebo way asaxaysaa hadhow maradii baa la qiimaynaya kunkii baa laga jaraya intii kale ayaa ku waajibaysa wuxuu yidhi walalu fiihi waxaa asal u ah manaa waxaa asal ah istinaaga asal u ah ana mustathnaahu kii la soo reebayey ee istinaaga ahaa min jinsihi ay min jinsi lmustathna minhu yani yani jinsigiis inuu yahay isku jinsi yihiin wajaaza way bannaan min siwaahu min siwaa jinsihi yani jinsigiisa waxaan ahayn in laga soo reebana way bannaantahay wajaaza waxaa bannaan an yuqadama almustathnaa mustathnihii in la horraysiiyo washardu shardigii in la horraysiiyo sidoo kale liduhuuri lmacnaa macnaha muuqashadiisa awgeed macnihii oo muuqda awgeed waaya macnaha wuxuu ku leeyahay waa laga horraysiin karaa mustathnaa minhugii aal waxa weya mustanaa minhu inuu horeeyo wixii wax laga soo reebay mustanihii la soo reebay inuu dambeeyo jaaa alqawmu ila zaydan qawm waa mustanaa minhugi zaydanna marka mustanaa minhu baa horeeya mustatnaha dambeeya adaatulistinaana way udhexaysaa saasa asal ah tartiibka caadiga waa kaas laakiin ma la weydaarin karaa oo mustanihii ma laga horreysiin karaa mustanaa minhugi nacam way bannaanta jaaa ila zaydun alqawm waa la ama qaama ilaa zaydan alqawm qaama ilaa zaydan alqawm waa la dhihi oo hadda waxaan horraysiinay mustanihii baan ka horraysinay mustana munhigi waxaa kaloo miaal u ah wamaa liya ila ahla axmada shiicatu wamaa liya ila madhab alxaqi madhabu wamaa liya ila aala axmada shiicatun aala axmada waxa weeyaan waa mustanihii shiicatunna waa mustana munhigi asalka wuxuu ahaa wamaa liya shiicatun wax taageeryaala ma lihi ila aala axmed axmed nabi maxamed ahalkiisa mooyaane wmaa liya ila madhab alxaqi madhabu madhab alxaqi waa muslimin madhabuna waa muslima minhugi asalka hadalku wuxuu ahaa wamaa liya madhabun ila madhab alxaqi madhab aan madhabta xaqa aan ahayn maba lihiba waayo haddaba muslimihii waa laga horraysiin karaa mustanaa minhugii sidoo kale shardigii waa laga horraysiin karaa mashruudkii halkan uu ku leeyahy washardu ayda yani yajuusu taqdiimu shardi cala almashruud sardiga waa laga horraysiin karaa mashruudkii waaya alasl waxaa weeyaan inuu shardiga horeeyo mashruudku inuu horeeyo weyaan mashruudku inuu horeeyo maalan inaan dhahno akrimi alabata ardaydii ikraam in ijtahaduu hadday ijtihaadaan akrimi alabata alabata waxa wey waa caam lafdi caam wey waan khasisno shardi baan ku khasisno waxaan in ijtahaduu intaa waa adaad shard hardiga hadaba ka dambeeya ma horraysiin karaan hardigii nacam in ijtahada طulaabu faakrimhum waan dhihi karaa in ijtahada alabatu faakrimhum ardayda hadday dadaalaan ikraam haddaba shardigii baan ka horraysiinay waxaa weeye mashruudkii mashruudka waa maxay akrimhum weyaan akrimhum akrimhum ardayda ikraam waaya wuxuu ihi wajaaza waxaa bannaan an yuqadama almustanaa mustanii la horraysiiyo oo mustanaa minhugii laga horraysiiyo washardu shardigiina in laga horraysiiyo mashruudkii ayaa bannaan aydan sidoo kale liuhuuri macnaa macnaha muuqashadiisa awgeed macnaha maadaama muuqdo way bannaantay mar hadduusan ishkaal imaanayn wayuxmalu lmulaqu mutlaqii baa lagu xambaarayaa mahma wujida si kasta oo la helo cala ladii kii baa lagu xambaarayaa quyida lagu xidhay bilwasfi tilmaan lagu xidhay minhu xaggiisa ka ahaaday fa muطlaqu taxriiri haddaba xorayntii la ilaaqay filaymaani dhaarta ama dhaaraha dhexdooda muqayadun waxaa lagu xidhay fi lqatli dilka dhexdiisii biliimaani iimaan baa lagu xidhay fayuxmal mulaqu mulaqii waa lagu xambaarayaa fi taxriiri xorayntii cala ladii kii quyida lagu qayday fi takfiiri kafaara gudkii dhaarta halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya mulaqii iyo muqayadkii mulaqii iyo muqayadkii ayuu hee ku tilmaamayaa calaaqa ka dhexaysa caamka iyo khaaska iyo mulaqa iyo muqayadka lakiin farqi baa udhexeeya waxaa la dhahaa umuumka caamka umuumkiisu waxa weyaan istiqraaqi istiqraaqi weyaan oo mar buu wada maanshaynaya haddaan jaa rijaalu rag o dhan ba hal mar soo wada iskalaya muطlaqu laakiin waxa weeyaan cala sabiili اlbadeliya cumuumkiisu waa badeli haddaan dhahno akrim rajulan nin ikraam rajulan waa lafdi mulaqa marka caam maaha laakiin nin umaad ikraami kartaa ninka cidduu doonaba ha ahaado calaa sabiili اlbadel hadduusan ka noqonin kaa kale ha noqdo haduusan ka noqon kaa kale ha noqdo laakiin rag o dhan ma soo wada isgelayaan istiqraaq maaha farqa u dhexeeya addooma mutlaqii iyo caamka waa kaas waayahay mutlaqii iyo muqayadkii muqayadku waa lafdiga la qayday ee qayd lagu xidhay maala haddaan dhahno akrim rajulan waa mulaq markaa rajulkaa lama qaydin ma muminba ma kaafirba ma waxa weeye qof caalimaha ma qof jaahilaha waxa weye qof hani ahaa ma qof aqiir ah yani ifaadka ragga midna laguma qeyd arim rajula haddaan dhano akrim insaanana insaanoo dhan baa soo iskalaya ay insaan rag iyo dumar waxay kabiir iyo sahiir waa mulaq markaas haddaan haddaba aan qayd u samayno oo dhano akrim rajulan mumina marka waan qaynay imaam baan ku qaynay ama haddaan akrim rajulan caalima marka waan qaynay akrim rajulan mujtahidan waan qaynay waan fahnay soo ma muqayidka waa kaa marka yani lafdigaas yani taqiidiyey ee wasfiga ah ayaa muqayid noqonaya ataqiyidu biifa la yidhahdaa haddaba wuxuu ku yihi mulaqii waxaa lagu xambaaraya muqayadkii haddii mulaqii wax qaydiga usan imaan ilaaqiisa lagu xambaaraya almulaqu yuxmalu cala ilaaqihi in lam yarid maa yuqayidu mulaqii waxaa lagu xambaaraya ilaaqiisii wax qaydiga haddaan la helin haddii muqayid uu yimaadana muqayadkii sidiisaa lagu camal falaya lafdi haduu yimaadana muqayadkiisiisa lagu camalfalaya haddii mulana u yimaado muqayadna u yimaado lafdigii oo mulaa meel lagu ilaaqay meel wax lagu qayday marka mulaqii wax lagu xambaaraya ku hi muqayadkii lagu qayday miaal buu inoo keenay mualifku wuxuu ihi xorayntii qoorta la xoreynaya ama addoonka la xoreynayay kafaaradii dhaarta alaymaan waxaa lagu qaydayaa xorayntii adoonka la xoreynaya fi kafaarat اlqatl oo ayada raqabadii lagu xihay iimaan lagu xihay miaalkiis waxaa weeye ilahi wuxuu ihi markuu ka hadlayay fii kafaarat اlqatl wuxuu ihi fadiyat musalamaة ila ahlihi wa taxriiru raqabaةi mumina soo ma raqabadii haddaba ilahi muxuu ku qeeday kafaarat اlqatl mumina iimaan buu ku qeeday waayo kafaarat اlyamiin u imow kafaaradii dhaarta fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsati ma tucimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raaba ilahay raabadii waxa imaanu ku qaydin halka waxba kuma qaydin haddaba waa mulaq raqabada halka waa mulaq raqabada kafaarat alyamiin waa mulaq raqabada kafaarat alqatlina waa muqayad haddaba mulaqan kafaarat alyamiin waxaan ku xambaaraynaa muqayadka fii kafaarat alqatl oo waxaan leenahay qoorta la xoraynayo kafaarat alyamiin waa inay ahaato maxay mumino ahaato waa inay mumino ahaato xamlan lilmutlaq cala almuqayd mutlaqii ayaan muqayd ku xambaaray mutlaqii muqayadku tafsiilaad bay leeyihin afar nooc bay leeyihin afartii nooc mid ka mid ah mualifkan ku sheegay insha allah kutubta mutawalaadka ayay tafsiilkooda nogu imaan doonaan oo waxaa weeye marna sababkii iyo xukmigooda iswaafaqaya marna sababkii iyo xukumkii way kala duwan yihiin marna sababkiibaa iswaafaqaya oo ismid noqonaya lakiin xuumka kala duwan marna sababkay kala duwanaanayaan xuumka ayay iswaafaqayaan marka miduu halkan ugu sheegay waxaa weye ida ikhtalafa asabab wattafaqa alxukm sababkii haddii uu iskhilaafo xuumkii inuu iswaafaqo marka mulaqii iyo muqayidkii mase laskuma xambaarayo waa lasku xambaaraya u fiirso sababka halkan waa maxay fii kafaarat alqatl kafaarada dilka maxaa sabab u ah dilkii baa sababay kafaarat alyamiinna maxaa sabab ahaa dhaarti soo maa haddaba sababkeedu ma kala duwan mise ma kala duwana wuu kala duwan yahay xukunkoodii maxaa laga dhigay isku mid oo ah qor in la xoreeyo labadii kafaara waxay qoraha la xoreeyo haddaba xukunkoodi waa isku mid laakiin sababkeedu wuu kala duwan yahay huna yuxmal almuطlaqu cala almuqayad muطlaqi waxa lagu xambaaraya muqayad warku cadiyan filaya dabcan haddii sababkii iyo xukunkii ay isku mid yihiinna min baabi awla marka waa lagu xambaaraya mutlaqa cala almuqayad haddii sababkii iyo xukum kala duwan yihiinna laguma xambaarayo mutlaqi qayidka sababkii xukumkii hadday kala duwan yihiinna isku xambaari maayo eh, haddii sababku isku mid yahay xukumkuna kala duwan yahayna khilaaf baa ku jira laakiin cinda shaaficiyati waa la isku xambaarayaa mutlaqii muqayadka wuxuu yidhi wayuxmalu lmutlaqu mutlaqi waa lagu xambaarayaa mahma wujida si kastoo loo helo cala ladii kii quyida lagu qayday bilwasfi tilmaam minhu xaggiisa famutlaqu taxriir haddaba xoraynta eh, la ilaaqay fi laymaani dhaaraha dhexdooda muqayadun waxaa lagu qaydayaa dhe mulaqaas fi اlqatli dilka kafaarada qatliga biliimaani iimaanka lagu qayday ayaa lagu qaydaya iimaankii kafaarat alqatli lagu qayday ayaa taxriirkii raqabada dhaaraha ayaa lagu qaydaya mulaqaas ku jira fayuxmal mulaqu haddaba mulaqii waa lagu xambaaraya fi taxriiri xorayntii cala aladii kii quyida lagu qayday fi takfiiri kafaar gudki waaya wuxuu yidhi uma dabeetana khasasuu way ku khasiseen alkitaaba kitaabkii bilkitaabi kitaab bay ku khasiseen wa sunnatun sunno tukhasasu waxaa lagu khasisayaa bisunnatin sunno halkan wuxuu mualifku ku tilmaamaya almukhasisaat almunfasila markuu ka soo hadlay almukhasasaat almutasila ayuu ka gudagelaya mukhasisaadkii munfasilka ahaa waayahay mukhasasaadkii munfasilka ah halkan hee ku sheegi doonaa mualifku midka koowaadna waxa weya mu yihi takhsiisu lkitaabi labaadna waa takhsiisu sunnati bisunna takhsiisu alkitaabi bilkitaab qur'aanka in qur'aan lagu khasiso miaalkiisu waa maxa waxaa weeye aayaddii hadda ka hor soo tilmaanay walmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu dumarkii la furay waxay ku cidtirsanayaan saddex duhri waa yahay waxaa cumuumka ah lagu khasisay aayaddii kale wawulaatu اlaxmaali ajaluhunna an yadacna xamluhum dumarka uurka lahaa waxaa la yidhi waxa weyan inay uurka dejiyaan haddaba dumarka uurka lahaa waa laga saaray min cumuum almuطallaqaat haddii la furo waxay ku cidtirsanaya iyagu biwadci alxaml uurka inay dejiyaan ee kuma cidtirsanayaan alaaatu quruu cumuumkii waa laga saaray haddaba waa mukhasis munfasil ah mukhasis munfasil ah weeye oo qur'aan qur'aan khasisay qur'aan baa qur'aan khasisay khusisa alqur'aanu bilqur'aan takhsiisu sunnati bisunani waxa weeye sunnadii baa sunna lagu khasisaya nabig wuxu uhi sal allah alay waslam fima saqat الsamaau alcushur sabadii waxay waraabisay oo dhulka ah arlada ah ama beerti ah cushur baa ku waajibaya zakadii laga bixiyo toban meelood meel cushur marka la yidhi horta fima saqati samaau maxaa ka waajibaya marka la yidhi fima maadu waa alfaad alcumuum soo ma maadu waa alfaad alcumuum marka waxaa laga fahmaya wax alla wix arlada ka soo baxa ama ha yaraada ama ha badnaado xataa haddii uusan gaarayn nisaab yani wax nisaaba lagu sheegay xadiidkan ma jiro maxaa khasisay xadiidka kale ee ahaa laysa fii ma duuna hamsata awsuqin sadaqa shan awrar wax ka yar sakadii ka waajibi mayso haddaba haddii beertii wixii ka soo baxay uu hamsata awsuq ka yaryahay saka ka waajibi mayso xadiidka horena caam buu ahaa fii ma saqat asamaau alcusr wax alla wix ka soo baxa ama ha yaraada ma badna sida darteed abu xaniif wuxuu qabaa xadiidkan uu qaatayoo wuxuu leeyahay wax alla wix ka soo baxa dhulka ama ha yaraada ma badnaado sakadii oo ka waajibaysa laakiin sida saxiixa waa madhabka imam shaafici oo ah in eh, xadiikan xadiika kale lagu khasisayo oo waxa wey takhsiis sunati bisunna ayaa la idhahdaa sunadii baan ku khasisnay wixii eh, eh, nisaab ka yar waxa weeye sekadii ka waajibi mayso wuxuu idhi khasasu ku khaas yeeleen alkitaaba kitabka bilkitab kitaab ku takhsiisiyeen wa sunnatun sunno tukhasasu waa lagu khasisayaa bisunatin sunno ayaa lagu khasisayaa wakhasasu waxay ku khasiseen alkitaaba kitaabkii bisunati sunna ay ku khasiseen wacagsuhu cagsigiisana istacmil isticmaal yakuun ahaanaya sawaaban sawaab ahaanaya macnaha halkan wuxuu ku tilmaamayaa eh, noocii saddexaad ama qaybta saddexaad iyo qaybta afraad ee anwaac almukhasasaat eh, almunfasila waxa weyaan takhsiisu sunnati bilkitaab wa takhsiisu alkitaabi bisunna sunnadii in qur-aanka lagu khasiso iyo in qur-aankii sunnadii lagu khasiso qur-aanka markii sunna lagu khasisayo waxaa weeye miaalkiisu qowlka ilahi wuri yuusiikum allahu fi awlaadikum lidakari mila xadi اlunhayayn aayadda ilahi wuxuu noogu tilmaamay in eh, awlaadu ay dhaxlayaan waxa weeye eh, waalidiintooda walakum niصfu ma taraka aswaajukum aayaddaas cumuumkeeda waxaa laga fahmayaa in xataa hadday kala diin yihiin ay ila aayaddu mayna noo sheegin yuusiikum allahu fi awlaadikum lidakri mil xad lunhayayn xataa weladka hadduu gaal yahay aabbihin uu muslim inay isdhaxlayaan ama aabbihii uu eh, yahay weladkiin uu muslim inay ayaa laga fahmaya laakiin waxaa khasisay xadiidka nebigu yuri alayhi salatu wasalam laa yaritu alkafir almuslim wala almuslimu alkaafir muslimkii gaalka ma dhexla gaalkiina muslimka ma dhexla haddaba waa takhsiisu lkitaabi bisunna kitaabkii baa sunnadii lagu khasisay nooca afraadna waxa weeye takhsiis sunnati bilkitaab sunnadii oo kitaabka lagu khasiso mithaalkiisuna waxa weeye xadiidka nebigu yuri sala allah alih wasalam umirtu an uqaatila annaas xata yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muxamadan rasuulullah wa yuqiimu salawatu zaka waxaa lii faray buu nebigu yuri alayhi salatu wasalam dadka inaan la dagaalamo ilaa ay tawxiid ka qirayaan oo shahaadatooyinka ay ka qirayaan salaadan ay oogayaan zakadiina ka bixinayaan <clears throat> lafdiga annaas waa aam umirtu an uqaatil annaas annaas dadko dhan baa soo gelaya waxaa soo gelaya gaaladii oo idil yahuuddii iyo nasaaradii iyo mushrikiinta wataniyiinta ah waxo dhan wa soo isgelaya ilaa ay tawxiid ka qirayan in lala dagaalamayo laakiin xadiidka waxaa lagu khasisay baa la yidhi qur-aanka ilaahay wuri qaatilu aladiina laa yuminuuna biاllahi wala biاlyowmi اlآkhir walaa yuxarimuuna ma xarama allah warasuluh walaa yadiinuuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xata yucطu اljizyata can yadin wahum sagiruun waxaa laga soo reebay yahuudiya nasaarada min aladiina uutuu lkitab firs min aladiina uutuu lkitaab la dagaalam bu ilah yidhi gaaladii waxa weeye ilahay iyo nabiga toon aan rumaynayn diinta xaqaan aan qaadanayn ee ahaa kuwii ahlukitaabka ee kitaabka la siiyey xataa yuctu jizyata ila jizyada ka bixiyan u fiirso ahlukitaabka hadda waxa la ilaa ay jizyada ka bixiyaan la dagaalama can yadiin ay ka bixiyaan oo hamsaaqada ay u dulaysa haddaba ahlukitaabka waa laga saaray xukunkii oo waxaa la yidhi ayaga hadday jizya bixiyaan iska daaya lama dhihin la dagaalama ilaa hee ay tawxiid ka qirayaan laakiin mushrikiinta kale la dagaalama ilaa ay tawxiid ka qirayaan wax jizyo laga aqbalaya ma jiro waaniyiinta kuwa sanamka iyo asnaamta ah, caabuda laakiin eh, ahlu kitaabka waa laga saaray umuumkii aayadaas umuumkii xadiikaas u fiirsa adaba wuxuu markaa eh, cumuumkiisii ahaa in gaaladoo dhan lala dagaalamayo aayaddana khasiiste oo waxay ka saartay ahlu kitaabkii oo waxa ladhah ahlu kitabka haday jizyada bixiyaan faraha ka qaada xataa haddaysan towxiidka qirin waayahay wuxuu ihi wakhasasuu way khasiseen alkitaaba qur-aankii bisunati sunnadii ku khasiseen wacagsuhu ka cagsigiisana istacmil isticmaal yakun uu ahaanaya sawaaban sawaab uu ahaanaya cagsigu wuxuu uga jeedaa takhsiisu sunnati bilkitaab buu uga jeedaa wadikru dikrigii dikrigu halkan waxaa looga jeedaa qur'aankii iyo sunnadii labadaba eh makhsuusun waxaa lagu khasisay bilijmac ijmac baa lagu khasisay kama sidii qad husa lagu khasisay bilqiyaasi qiyaas e, kama qad husa sida lagu khasisay kullu minhuma mid kastoo ka mid ah waxa weeye eh, labadoodaba eh, waxa weeye qur-aankii iyo sunnadiiba ayuu u jeedaaye bilqiyaasi qiyaaskii halkanna wuxuu ku sheegayaa kii shanaad iyo kii lixaad qaybta shanaadi waxaa weeye takhsiisu qur'aani bilijmac takhsiisu alqur'aani bilijmac qur'anka in ijmac lagu khasiso waxay culamadu usoo ugu mitaaliyaan qowlka ilah uhi yuusiikum allahu fi wlaadikum lidakri milu xadi alunhayayn aayaddaas cumuumkeeda waxaa loogu khasisay baa lidhi bilijmac baa lagu khasisayoo waxaa weeye addoonkii addoonkii ma dhaxlayo waxaa weeye aabbihii ma dhaxlayo culamada arrinka wa isku waafaqsayeen ana alcabda laa yariu walaa yura addoonka inaan la dhaxlin asna wax dhaxlin marka ijmac weyaan ijmaci baa lagu khasisay aayaddii takhsiis اlqur'aani wاsunnati biاlqiyaas qur'aankii iyo sunnadii oo qiyaas lagu khasisana miaalkiisu waxaa weeye qowlkii ilahay uu yidhi takhsiis اlqur'aani biاlqiyas horta aan horraysiino waa qowlka ilahi u yidhi azaniyatu wazani fajridu kula waxadi minhuma miata jalda ilahi wuxuuna faray gabadhii zaaniyadda ahayd iyo ninkii zaaniga ah labadaba in boqol jaldi lagu dhufto qiyaas baa lagu khasisay aayaddaas oo ilaahay wuxuu yidhi faida uxsinna fain atayna bifaxishatin facalayhina nisfu ma cala almuxsanaati min alcadaab oo waxa weeye addoontii baa meesha laga saaray ilahay wuxuu yidhi addoommihii zinada ku dhacay waxa weye ayaga waxaa lagu leeyahay nisfu alxad xaddii qofka xorka ah lagu dhufanayay niskeed oo hadday gabadh zaaniyada oo bikri ay ahayd waxa weeyaan amsiina jilda kontan jeedal baa lagu dhufanaya xataa haddii ay iyadoo zaani muxsan ah ay maxaan ku dhaha iyadoo muxsanad ah ay zinaysato waxa weeyaan dhagax laguma dilayo maxaa yaele dhagaxii ma kala qaybsamayee kontan jildi baa lagu dhufanaya waa addoontii addoonkii baa kuu yimid haddaba addoonkii lama sheegin aayaddan mayna sheegin faida uxsinna fain atayna bifaaxishatin facalayhi nisfu maca almuxsanaati min alcadaab tani waa addoontii addoomihi baa laga hadlayay laakiin addoonkii lama sheegin ninka ahaa addoonkii ninka ahaana bilqiyaas baa asna looga qiyaas qaatay addoontii oo markaa cumuumkii aayadda azaniyatu wazani zanigiina asna waxaa lagu khasisay qiyaas hadduu addoon yahay waxa weya asna hamsiina jalda umaa lagu dhufanayaa waxaa looga qiyaas qaatay addoontii maxaa yelo isku mid addoontii addoonku isku mid isku xugma haddaba mualif halka wuxuu noogu sheegay lix nooc oo mukhasisaadkii ka mid ah koobaad waxa weya takhsiisu qur'aani bilqur'aan labaadna waxa wey takhsiis الsunnati biالsunna ka saddexaadna waxa takhsiis اlqur'ani biالsunna ka afraadna waxa wey takhsiis الsunnati biاlqur'an sunnadii oo qur'anka lagu khasiso ka shanaadna waxa wey takhsiis اlqur'ani biاlijmac qur'ankii oo ijmac lagu khasiso waxa weeye ka lixaadna waxa wey takhsiis اlqur'ani wالsunnati biاlqiyaas qur'aankii iyo sunnadii oo qiyaas lagu khasiso kaa laftirkiisa laba qaybood laga dhigi karaa oo marka toddoba qaybood ayay noqonayaan wadikru dikrigii mahsuusun dikriga halka waxaa looga jeedaa qur'aankii makhsuusan waxaa lagu khasisay bilijmac ijmaci baa lagu khasisay sunnaduna waa la mid aydna ijmac waa lagu khasisaa marka dikriga wuxuu noqon karaa qur iyo sunnadii labadaba waaya kamaa sidii qad khusa lagu khasisay kullun minhuma mid kasta oo ka ah qur-aankii iyo sunnadii bilqiyaasi qiyaasida lagu khasisay waaya baabkan ayaan ku daraynaa insha allah uu kooban yahay baab alafcaal baan ku joojinaynaa wuxuu idhi maa kaana baab mujmali wاlmubayan baabkii mujmalka iyo mubayanka wey mujmalka iyo mubayanku lid bay isku yihiin mujmalkana waa kii la duuduubay mubayankana waa kii la faahfaahiyey la caddeeyey waayahay mubayankana waa kii ijmaalka laga saaray ijmaal aan lahayn mujmalkuna waa kii ijmaalku ku jiray wanoo imaan doonaa insha allah tacaala mid kasta qeexitaankiisii wuxuu yidhi maa kaana muxtaajan wixii u baahan ilaa bayaanin caddayn famujmalun mid la duuduubay weeye wa daabidulbayaani bayaanka daabidkiisuna waxa weeye ikhraajuhu in laga saaro mujmalkii min xaalati alishkaali xaaladdii ishkaalka qarsoodidii in laga saaro ila tajallii caddayntii loo saaro waatidaaxi alxaali iyo xaalka waxa weeye caddaanshihiisii ama muuqashadiisii kalqur'i sida lafdiga qur'i oo kale weeye wahuwa waaxid اlaqra'i qur'iyada mid ka mida weeye fi lxaydi xaydkii loo isticmaalay iyo uhri uhrigii oo min anisaai dumarka xaggooda ka ahaaday waayahay wuxuu idhi mujmalkii almujmal maa kana muxtaaja ila اlbayaan waa wax u baahan in la caddeeyo haddaba mujmalku waa lafdi aan muraadka looga jeedo aan la garanayn mujmalku haddaan tacriifin waxa weyaan allafظ اladi laa yuclam اlmuraadu minhu waa lafdiga aan la garanaynin muraadka looga golleeya mujmal baa la yidhahdaa kulu lafظin yaxtaaju ila bayan waad dhigi kartaa lafdi kastoo u baahan in la caddeeyo lafdi kastoo u baahan in la caddeeyo waaya kaas mujmal baa la yidhahdaa miaal haddaan soo qaadano ilahay wuxuu ina faray salaadda waaqiimu الصalaata salaaddii ooga aayaad kala duwan bu ilahay salaadii nagu faray salaada haddaba qaabki loo tukanay ilahay nooma tilmaamay kayfiyadii loo tukanayay arkaanteedii shuruudeedii iyo waxaa weeye mubdilaadkeedii tafsiil aayad noogu caddaysa ma jiro waay haddaba waa lafdi mujmala ah. haddii intaa un lagu dayn lahaa dadku mayna garteen salaada qaabka loo tukan lahaa waa lagu wareeri lahaa qofba waxaa weye dhanbuu ku dhufan lahaa waa waa lafdi mujmal haddaba sidoo kale waaatu zaka zakadii bixiya zakadina waa lafdi mujmalah yani zekada qaabkee loo bixinaya xoole intee leeg laga bixinaya wax intee leeg baa bixinaya xoolaha laga bixinaya muxuu yahay shuruuddiisa maxay tahay aayad noo caddaysa ma jirto xajki ilahi wuxu uhi walilaahi cala naasi xiju lbeyti man istaaca ilayhi sabiila ilahay addoomaa wuxuu ku leeyahay xaj waa lafdi mujmala maxaa yeele lama caddayn qaabkii iyo kayfiyadii intaas o dhan baa noo caddaysa oo ijmaal ka saartay salaaddii nabiga alai salaam salaaddii qowlan wa ficlan bay noogu aluu ama raaytumuuni usalli sidaan u tukanimo tukadu ijmaalku ka saar haddaba marka salaaddii oo mubayan ah waxaan ka qaadanaynaa sunnada nabig alai sl slam sidoo kale zakadii nabig alai slam axaadiid kala duwan ba noogu caddeeyey xoolaha laga sakeynaya inta laga sakeynayo xajkii nabig alai salaam wuu xajiyey xajat alwadaac waxa weeyaan qawlan wa ficlan bay noogu caddeeyey xajkii wuxuu ihi khuduu canii manaasikakum manaasigtiiniga qaata haddaba ijmaalkii qur-aan ku jiray sunnadiibaa ka saartay alfaadii mujmalka ahayd ee duuduubnayd een faahfaahsanayn yani muraadka loo golay aan la garanaynin ee bayaan u baahnayd nabig ala slam baa caddeeyey oo bayaamiyey ilahi wuxuu ihi waanzalna ilayka dikra litubayana linnaasi maa nuzil ilayhim qur-aankii soo dejinay dadka u caddayso wixii loo soo dejiyey macnaha nabig ala slam wuxuu ahaa kaana mubayinan lilqur'aan qur-aanka u caddayn jiray oo sunnaduna sideen waa shaarixa liqran qranka sharxda tukhasisu muطlaqahu watubayinu mujmalahu tukhasis cumuumahu watuqayidu muطlaqahu waxa weye tubayinu mujmalahu mujmalka qur-aanka iyo ayay caddaynaysaa iyo waxa weeye caamkiisay khasisaysaa waxa weyaan saas u caddaynaysa waaya wuxuu ku yidhi haddaba bayaan baa jira mujmal haddii la sheego bayaan waa la sheegay sababto ah mujmalki waa lafdi duuduuban oo aan caddayn waxa laga jeedo bayaan buu u bahan yahay hadaba bayaankii muxuu yahay ikhraaju اlmujmali min xaalat اlishkaal aw min xayiz اlishkaal ila xayiz اtajali waa in laga saaro mujmalkii qarsoodida laga saaro iyo humuud ku jira iyo macnaha dee aan laga fahmin oo loo saaro xaalad waadax oo macnihiisa la qeexa wey haddaan si kala ogno mujmalku bayaanku waxa weyaan yani iidaaxu lmujmal mujmalkii in la qeexo oo la caddeeyo oo muraadkiisa iyo waxa looga gol leeyahay bannaanka lasoo dhigo wey sida hadda aan soo tilmaamayn miaal buu mualifki noo keenay mujmalkii wuxuuhi kalqur'i sida qur'iga oo kale qur'igu waxa weeyaan lafdiga qur'aan kuso orgay wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaatu quru quru waa jamc qur'in weeyaan aqra'na waa la yidhahdaa qur'i waxaa lagu jamcinaya aqra' iyo quru labadaba ilahi wuxuu tilmaamay dumarkii la furay inay ku cintirsanayaan maxay saddex qur'i soo maha haddaba quriga maxa loga jeeda qur'iga luqada carabiga laba macno waa lagu iطlaaqaa quri bimacna alxayd quri bimacna aلuhr uhri gabadha ay caadadii ka daahirsanayd yani eh, eh, xayd aysan lahayn quri baa lahahda xaydkii dhiiggii dumarkii imaanayna waxa la dhahaa quri labadaba quri baa lahahda saas dartee culimadu khilaafeen aayaddan macnaha looga jeedo qaar waxay dhaheen quru waxaa looga jeedaa alaaat ahaar saddex duhri baa loga jeeda sida imaam shaafici oo qaarna waxay dhaheen maya waxaa looga jeedaa alaaat xiyad saddex ayaa looga jeedaa sida abu xaniifa iyo amed waay dhaheen waa loga jeedaa aaaad dhig baa loga jeeda gabadhi saddex dhig bay ku itiirsanaysaa maxaa lafdiga waa mujmal lafdiga laftiisa mujmal ah. marka wuxuu u baahanaya lafdi mubayin oo caddaynaya waaya mid kastana daliilkiisu leeyahay imaam shaaficina adiluu soo daliishaday uu leeyahay lafdiga qoriga waxaa looga jeedaa duhri qolada kalena waxay soo daliishadeen adiladooda iyona oo ay markaa ku xoojinayaan macnaha ay ku fasireen oo ahaa xaydkii waayahay wuxuu idhi maa kaana muxtaajan wxuu u bahan ilaa bayan cadayn famujmal mujmal weeye mid la duuduubay weye wadaabiط اlbayaani cadaynta daabitkeedu ama waxa weeyaan xadkeeduna waxa weeye ikhraajuhu in laga saaro mujmalkii min xaalat اlishkaali xaaladda ishkaalka ila tajali faydid loo saaro waاtidaax اlxaali iyo xaalkii oo cadaada kalqur'i sida qur'igii weeye wahuwa asagu waaxid اlaqra'i quriyada mid ka mida weeye filxayd xaydkii loo isticmaaliya wauhri iyo uhriga min anisa dumarka aggiisa ka ahaaday uhriga xaydka iyo uhrigaasba wanasu naskii curfan curfi ahaan kullu lafdin lafdi walba weeye waaridun oo soo arooraya lam yaxtamil oo markaa aan xambaaraynin oo ayna ka suuroobin ilaa limacnin waaxidin hal macno mooyaane qad ra'aytu jacfaran sida waa inaad dhahdo kale jacfar ayaan arkay waqiila waxaa lidhi maa shay weye taawiiluhu fasiritaankiis iyo fahamkiisu yahay tanziiluu soo dejintiisu falyuclama ha la ogaado waaya mualif markuu inoo sheegay mujmalkii iyo mubayankii ayuu halkan wuxuu noogu sheegayaa naskii iyo daahirkii naskii waxa weeyaan buu idhi waxa weeye lafdi aan ixtimaalinin waxaan hal macno ahayn annasu maa laa yaxtamilu ila macnan waaxida markuu leeyahay wanasu curfan curfan waxaa uga jeeda manaa isilaaxan xagga isilaaxa waxaa weeye maa laa yaxtamil ilaa macna waaxid haddaad maqasho aayaddani nasun fi hada almacna ama xadiidkani wuxuu nas ku yahay macnahaas waa waxaan halka lagu sheega wey nasku nasku waxa weeyaan u fiirso naska iyo daahirka iyo muawalka intuu mualifka noo sheegi doono waxa weya waa darajaad dalaalaat alalfaad baa la dhahaa alfaadda macaanida ay tusinayso oo darajaadkii lafdiga uu tusinay waxaa u sarreeya naska waxaa soo raaca daahirka ama awlka u dambeyn saasay ukala xogade mujmalkan oo asagoo wahba sheeginba oo dalaaladiisu aad bay yani u qarsoonta waa nas daahir muawal iyo mujmal saasay u kala naska ugu cad naska haddaba waxa weeyaan waa lafdiga aan ixtimaalayn ilaa macna waaxid hal macna mu wala fiirso maa laa yaxtamil illa macna waaxida waaya sariixna waa miaalkiis waxa way qatra'aytu jacfaran jacfar baan arkay hadda jacfar waa nas qof baa jacfar yidhahdaa magaciisa lahaa haddaad dhahdo jacfar baan arkay laa yaxtamilu yuusuf inaad aragto laa yaxtamilu inaad zayd aragto moxamed inaad aragto qof kale inaad aragto ma ixtimaalo xayawaan inaad aragto ma ixtimaalo waa qofkaa bas waa nas magdhaba ilahi wuxuu uhi tilka casharatun kaamila tobankaas dee lagu yani waa nas sariixa laguma fasiri karo waxaan toban ahayn lama dhihi karo waa sagaal lama dhihi karo waa koyo toban lama dhihi karo waa wax kale haddaba nasku waa kaa waa wixii hal macnuu ixtimaala haddaan dhahno qul huwa allaahu axad ilaahay waa keliu nas sariixa laba iyo saddex iyo wax kuma ta'wiilin kartid ilaahay waa keli waa ah. mid weyn waaxidun laa marka nas sariixa wey haddaba kaasi waa tafsiir lagu fasiray naskii waxaa kaloo la yidhi waqiila ma tawiiluhu tanziilhu waa waxa fahamkiisu uu yahay iyo fasiritaankiisu tanziilu la soo dejiyo macnaha uma baahna in la sharxo weeye in la faahfaahiyo bimujarad inaad maqasho ayaad macnihiisa fahmaysaa naskiina culamo kale qisaas ku fasireen culamada hore waxay dhaheen ma laa yaxtamil macna waaxida kuwana waxay leeyihin ma tawiiluhu waxa waad fahmaysaa in lagu faahfaahiyo in lagu caddeeyo toona uma bahna hadda ra'aytu jacfaran in jacfar lagu sheega uma bahna jacfarka maxaa looga jeedaa jacfar waa qofkaad garanayso magaciisa jacfar yidhahda ama yuusuf yidhahda ama axmed wahaa kada maa ta'wiiluhu tanziiluhu macnaha haddii naska uu soo dego oo aayad qur'aan uu yahay maalan ama xadiis uu yahay macnihiisi waa la fahmaya in la caddeeyo uma baahno wuxuu yidhi wanasu nasi curfan xagga istilaaxa kullu lafdin waa lafdi walba waaridun oo soo arooray lam yaxtamil aan ixtimaalin ila limacnan waaxidan hal macna mooyaane qad ra'aytu jacfaran sida inaad dhahdo kale jacfar waan arkay waqiila waxa yidhi maa shay weeye ta'wiiluhu tafsiiruhu in la fasiro tanziiluhu in la soo dejiye ay tahay macnaha fahamkiisa iyo fasiritaankiisu waa in la soo dejiyo falyuclama hal ogaado waa tatimatu beyt wاlظaahiru ظaahirkii alladii kii wa yufiidu faa'iidaynaya maa samica saas idiin qoraya miya maa sumica mise maa samica maa samicay ku fiicantahay maa samica ay man samica qofkii maqla maadaa bimacnaa man baan ka dhigana qofkii u faa'iidaynaya weeye man macnan macno macnahaasoo siwa almacnaa aan ahayn macnihii alladii macnahaasoo wadica lahu loo dejiyey kalashadi sida libaaxii weeye ismu waaxidi sibaaci dugaaga mid ka weeye ama dugaaga mid ka weeye waqad yuraa waxaa loo arki lirajuli الshujaaci waxaa loo isticmaali karaa ninkii geesiga ahaa wuxuu ku yidhi halkana daahirkii buu ku sheegaya daahirku waa kan faaiidaynayu ku ee eh, qofkii maqliga u faa'iidaynaya macno aan ahayn macnihii loo dejiyey sida lafdiga libaaxa lafdiga asad libaax weeyaan waxaa loo isticmaalaa dugaagii mid ka mid ah, asal ahaan loo dejiyey waxaa kaloo loo isticmaali karaa ninkii geesiga ahaa haddaba daahirku tacriifkiisu waa maxay waxa weeyaan maxtamala macnayayn axaduhuma arjaxu min alaakhar waa wixii laba macno ixtimaala laakiin midkood ayaa mid kale ka raajixsan macnihii raajixa haddaba ayaa loo isticmaalaya haddaba daahir waa kaas waxa daahir lagu tilmaamay waxa weya wuu muuqdaa oo macnihii xoog badnaa waa loo isticmaalay laakiin laba macno ixtimaala u fiirso laba macno ixtimaala lakiin nasku laba macno ma ixtimaalin hal macno ixtimaalaya sida lafdiga asad oo kale lafdiga asad laba macno ixtimaala mid baa xoog badan oo xaqiiqadii ah midna waa laga xoog badanya waa majaaska macnaha xooga badan waxa weeye xayawaanka muftariska wax ugaarsan wax dila waa libaaxe waaya macnaha marjuuxa laga xoog badan yahayna waa maxay waa ninka geesiga ah haddaba aan u isticmaalo lafdiga asad bimacnaa alxayawaan almuftaris waxa weya aahir waa aahir nas lama dhigi karo waa aahir laakiin xayawaanka muftariska wax dilaya libaaxa haddaan u isticmaalno waa aahir ma dhihi karti waa nas maxaa yeele wuxuu ihtimaala macno kale oo aha ninka geesiga in loo isticmaalo waa majaaska aha waayahay wuxuu ku yidhi waaahiru aahirkii alladii kii weeye yufiidu faa'iidaynaya maa samica ay man samica qofkii wax maqlayey dee daahirka lagula khiaabay macnan macno u faa'iidaynaya weye macnahaasoo siwaa almacna aan ahayn macnihii alladii kaasoo wadaca lahu loo dejiyey kalasadi sida libaaxi weeye ismu waaxid isibaaci dugaagga mid ka mida weeye waqad yuraa ay qad yustacmal waa loo isticmaali karaa lirajuli ninkii ashujaaci ee geesiga ahaa oo marka wuxuu noqonaya majaaz wاظaahiru اlmadkuuru daahirkii lasoo sheegay xayu ashkala markii uu qarsoomo mafhuumuhu fahamkiisi ama macnihiisu markuu qarsoomo fauwila waxaa lagu tawiilinaya bidaliil daliil baa lagu tawiilinaya wa saara wuxuu noqonaya bacda dalika tawiili tawiilka kadib muqayada mid lagu qeyday ismi ismkii bidliili dliil lagu qayday ayuu noqonaya waaya dliil mid lagu qayday buu noqonaya markaas halkan wuxuu ku tilmaamaya muawalkii muawalku waxa weeyaan waa lafdigii daahirka ahaa ee laba macno ixtimaalayay in lagu xambaaro macnihii marjuuxa ah markii macnaha raajix lagu xambaaro waxaan idhi wuxuu noqonayaa daahir sida asadkii oo loo isticmaalay xayawaankii muftariska ahaa ee xaqiiqada manihii aqiiqa loo isticmaala haddii aan macnaha majaaska u isticmaalo asadkii marka wuxuu noqonaya muawal manihii wuxuu noqonayaa aahir bidaliil ama muawal baa la waa lafdi la ta'wiiliyey oo macnihii daciifka ahaa ayaa markaa lagu xambaaray laakiin goormaa inoo bannaanta inaan yani aahirkii aan ku xambaarno macnihii marjuuxa ah haddii daliil uu jiro wayaan tawiil baa la yhahda marka markaas waxa lahaa tawiil tawiilka aad maqlayso waxa weyaan sarfu lafdi can almacna alraajixi ila almacna almarjuux bidaliil lafdigii in laga sarfiyo macnihii raajixa ee xooga badnaa oo lagu xambaaro macnihii laga xoog badnaa laakiin bidaliil daliil markaas lagu sarfiyo hadduusan daliil jirin ma bannaano inaad markaa tawiiliso ood macnihii kale aad ku fasirto waaya marka wasaara bacda dalik marka lafdigii marka haddii lagu xambaaro macnihii marjuuxa wuxuu noqonayaa waxaa la markaas aahir bidaliil baa ama waxaa la dhahaa muawal muawal baa la dhahaa ama aahir bidaliil ayaa la yidhahdaa waaya miaalkiis waxaa weeye qowlka ilah yuhi faida qara'ta alqur'ana fastacid biاllahi min الshayطaan الrajiim haddii qur'anka ad akhriso ilahay waxaad ka magan gashaa shaydaankii rajiimka ahaa waaya daahirka lafdigan waa maxay in isticaadadu maxay ay ka dambaynayso qur'aan akhriska faida qara'ta alqur'an qur'anka haddaad akhriso fastacid marka qur-aanka markaad kadib isticaado leino saasa laga fahmaya daahirka lafdigu waa marka waxaan ku xambaaraynaa in isticaadada ka horraynayso qur akhriskiisa oo marka qofka uu isticaadada la kadibna qur-aanka u akhrinayo waa macnihii marjuuxa aan ku xambaaray ee daahirka lafdiga aan laga fahmayni sababtan waxaa weeye sunnadii nabig alai slam baa inoo oo nabig alai slam intuusan qur-aanka ayuu isticaadada la jiray waaya bidaliil baa marka ku tawiilinay waaya haddaan miaal kale noo soo qaado maalan nabigu wuxuu yihi salى اllah alيه wasalam fi اlxadiiث اlqudsi wlaa yazaalu cabdii yataqarab ilaya bالnawafil xata uxibah faida axbabtu kuntu samcahu اladii yasmacu bih wbasarahu اladii yubsiru bih wayadahu alatii yabطushu biha warijlahu alatii yamshi biha adiikaas yani ilahi wuxuu leey addoonkayga kama tegayo inuu igu soo dhowaanayo Eh, nawaafishi sunayaashi faraaidda inuu ilaalinaya sunayaashina ugu soo dhawaanaya xata uxibu ilaha ka jeclaado haddaba haddaan ilahay jeclaado yidhi addoonkayga kuntu samcahu waxaan ahanaya maqalkiisa aladii yasmacu bi wax ku maqlay wabasarahu aragiisi baan ahanaya aladii yubsir bi wax ku arkay wayadahu gacantiisa baan ahanaya alatii yubdishu bi wax ku qabanay warijlahu leeta yamshi biha iyo cagtii uu ku soconayo daahirka lafdigan waa maxay in waxa weeye waa mustaxiil daahirka lafdigan in ilaahay subxaana wa tacaala addoonkii uu ka mid noqonayo soo ma oo gacantiis uu noqonayo oo wejigiis indhihiis uu noqonayo maqalkiis uu noqonayo taana waa mustaxiil yacni khaaliqa iyo makhluuqu isma galaan khaaliqu waa baa'inun min khalqi allihima khaaliqa ilahi uu addoomihiisu ka baxsan yahay mustawin calaa carshi waayahay haddaba xadiidka maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa bimacnaa markuu leeyahay ilaahay kuntu samcahu aladi yasmacu bihi macnaha maqalkiisaan ilaalinaya wa basarahu aladi yubsir bihi indhihiisaan ilaalinaya waxaan wanaag ahayn ku eegi maayo wayadahu alatii yabdishu biha gacantiisii wax ku noqonaya waxaan wanaag ahayn oon raalli aan ka hayn ka qaban maayo warijlahu alatii yamshi noqonaya cagtiisii macnaha cagihiisaan ilaalinaya oo waxaan dhaac iyo ahayn u socon xumaan u socon maayo macnaha addoon noqonaya maxfuud oo xifdiga ilahay ku jira oo ilahay u ilaalinaya oo xumaan o dhan uu ka noqonaya ilahay ilahay addoonka uu jeclaada uu ilaashanaya xumaan o dhan buu ka marka xadiidka saasa laga fahmayaa ee ma aha in ilaahay uu noqonayo juz min almaxbuub addoonkii la jeclaaday qayb ka mid inuu noqonaya ma aha xaasha wakalla ilahi uu ka nasahaya arrinkaas marka u fiirso lafdigii ayaan daahirkiisa ka ta'wiilinay bidaliil daliil baan ku tawilay daliilku waa maxay waa mustaxiil yani nusuustaa tusinaysa iyo nusuusta qur'aanka iyo sunnada tusinaysa in ilahi subxana wa tacaala addoomihiisa uu ka soocan yahay oo mustawin calaa carshin yahay marka laa yumkin inuu noqdo basarkii addoonka iyo maqalkiisii iyo gacantiisii iyo lugtiisii inuu noqdo marka lafdiga markii la ta'wiiliya maxaa la dhahaa aahirkiisi laga sariyo ee macnihii marjuuxa loo sariy waa ldhaha muawalna waa ldhahaa aahir bidliilna waa ldhahaa wuxuuna waa aahiru aahirkii almadkuuri la soo sheegay xayu ashkala markii uu iaalo ishkaal galo ishkaal galo wuxuu uga markii macnihiisi uu keeno oo haddii aan sidiisa ku dayin ishkaal buu keenaya waa ka hadaf ida alqur'an fastacid billahi min ashaytan rajiim haddii aan daahirkiisa ku dayno ishkaal baa ka imaanaya ishkaal ka imaanaya markii qur aad akhriso dhammaysa kadib isticaadada la imow mushkil weeyaan marka ishkaal markuu yimaado oo daahirkii ishkaal uu keeno mafhuumuhu manihiisi markuu ishkaal keeno ku ashkale mafhumuhu manihiisi markuu ishkaal keeno fabidaliili daliil ayaa u lagu ta'wiilinaya marka daliil baa lagaga sarfinaya daahirkii oo macnihii marjuuxaha ayaa loo sarfinaya wasaar wuxuu noqonaya bacda dalika tawiil tawiilka kadib muqayada mid lagu qayda fi lismi ismkii bidaliili wuxuu noqonaya marka daahir bidaliil buu noqonaya muqayada fi lismi bidaliil macnaha wuxuu ka wadaa xagga magaca daliil baa lagu qaydaya wuxuu ka wadaa yani daahirkii ayaa waxaan ku daraynaa lafdiga daliil oo waxaan leenaha daahir bidaliil saas ku wada daahir bidaliil baan leenaha waxaan ku qaydaynaa lafdiga daliil baan ku qaydana daahir bidaliil macnaha daliil buu ku muuqdaa ee asal ahaan asagoo daahir maaha lakiin daliilkii markii lagu xoojiyey wuxuu noqday daahir macnihi marjuuxa wuxuu noqday daahir buu noqday ama waxaad dhigi kartaa muawal muawal buu noqonaya mid la ta'wiiliye wallahu tacala aclam وصلى الله وسلم على نبينا محمد